alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira maantay taarikhdu tahay kun afar boqoliyo koob iyo afartankii saddexiyo labaatankii jumaada aluulaa waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala risaaladii ku saabsanayd sharxu sunna lilmusani risaaladan waxay ku saabsan tahay ictiqaadka saa garanaysaan waa risaala muhima ictiqaadkuna umuuraha diinta waa ugu sarreeyaa marka waxaa loo baahanya in aad loogu dadaalo ictiqaadka kutub badanna waa laga qoray ictiqaadka saa garanaysaan marka yaraanshaha alfaaddeedu ay yar tahay waa inaan la yaraysan waayo alfaadda ayaa mukhtasar ah oo kooban cilmiga salafku waxay ahaa mid waxa weeye alfaaddiisa iyo mabaanidiisu ay yar tahay laakiin macaanidiisu ay fara badan tahay fadlu cilmi asalafi calaa cilmi alkhalaf waatay culammadu ka cabbiraan cilmiga salafku inuu ka mudnaa cilmiga khalafka waayo khalafka cilmigoodu waxa uu ahaa mid alfaadda iyo hadalku badan yahay laakiin macnaha uu koobsanayaa uu yaryahay salafkuna waxay ahaayeen sidaas waa ka duwanaayeen erayada iyo hadallada ay odhan jireen waa koobnaa cilmiga uu koobsanayena waa fara badnaa haddii la eego hadalladoodii kelimaad yar oo kooban bay waxay ku cabiri jireen macnayaal fara badan oo sharax badan u baahan marka hadalladoodu waxay ahaayeen hadallo kooban macnaha uu koobsanaya laakiin aad u badan yahy khalafka waxa badan hadalkooda laakiin macnaha hadalkoodu koobsanaya ma badna waxaa laga yaabaa hadal badan oo ay cabbireen haddii lays yidhahdo khulaaseeya kelmado yar in lagu koobi karo ayaa dhici karta saas aawadeed rasaa'isha iyo waxyaalaha ay qoreen culammadii salafku waa in aad loo dhuuxaa aad iyo aadna loo fahmaa alfaaddu inay kooban tahayna aan la yaraysan oo arrin aad iyo aad u muhiim ah shubha iman jirtay wakhtigii salafka waxaa laga jawaabi jiray kelmad sida cali bn abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah markuu ka jawaabayay shubhadii ku saabsanayd in aayaadkii xukunka loo deliishaday si aan sax ahayn oo lagu xambaaray waxaynay koobsanayn oo ay yidhaahdeen in ilxukmu ila lilah miyaan ilaahay odhan iyagoo tilmaamaya rag in xakam laga dhigtaa inay ka hor imanayso aayadda oo lagu gaaloobayo waxa uu ku jawaabay kalimatu xaqin uriida biha baatilun waa kelmad xaqa in ilxukmu ila lilah uriida biha bailun waxaana looga jeeday bail shubhadii wuxuu kaga jawaabay kelmed waxyaalo badanoo saasoo kale la mida ayaa jira sida cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaah ciddii aayaddii maa'iide deliishatay oo u deliishatay inuu khamrigu xalaal u yahay ciddii markaa ahlu taqwa waliimaan ah iyo taqwo u ehela akhta'at istuka alxufra yacni waxa weeye dabadaadii waxay seegtay godkii haddaad ilaahay ka baqi lahayd khamriga maad cabteen waa kelmad kooban waxaa la mida markii lagu yidhi cumar radia allahu canhu wa ardaah atafiru min qadar illaah wuxuu ku jawaabay nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah ma qadarka ilaahad cumaroo ka cararaysa yani meeshii ay ku socdeen shaam baa waxaa ka dhacay taacuun taacuun markuu ka dhacay ayaa cumar wuxuu yidhi yaa cilmi ka haya haddii beled taacuun ka dhaco ma la gelayaa mise waa laga joogaya dadka qaarkood waxay jeclaayeen in ilaahay la tala saarto la galo sunnada gaarkae masalada ku soo aroortayna may hayn marka cumar waxaa lagu yidhi atafiru min qadar illaah ma qadarka ilaahay baad ka cararays saxaabi kaleo faadil ah oo min fudalaa'i asaxaaba ka mida ayaa ku yidhi wuxuu ku jawaabay cumar nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah waxaan ka cararaynaa qadarka ilaahay waxaanan u cararaynaa qadarka ilaahay bimacnaa qadarka ilaahay ee la karaahiyaysanayaanu ka cararaynaa ka la jecel yaanu u cararaynaa qadarkii ilaahay ka bixi oo sidii aanu samaynaaba waa maqduur waa la qadaray saasuu waa kelima yani waxa weeye koobsanaysa masaladu qadarka carar inaynay ahayn oo mar layba qadarkii aan laga fakanaynin oo laga baxsanaynin sidii lala yimaadaana qadarka ay waafaqayso wuxuuna raadinayay cumar cilmi ziyaada in la hayo oo nebiga sala allahu aleyh wasalam xaggiisa laga hayo oo ku saabsan mas'aladan khaaska ah markii dambe saxaabada qaarkood baa sheegay cilmigii nebigu yidhi sala allahu aley wasalam hadduu beled ka dhaco daacuun idinkaa ku sugnayn ha gelina haddaa ku dhex sugan tihiin oo uu daacuun ka dhacana carar aa ka cararaysaan daraaddii ha uga bixina marka cilmiga selafku iyaga ayaa cilmi badnaa iyagaa u faham badnaa nusuusta iyagaa shareecada u fiqhi badnaa oo u aqoon badnaa cilmiga selafku markaa waxaa cilmi badan laakiin hadalka way koobi jireen khalafka waxaa dhacda shubhada timaaddo waxaa laga yaabaa in ama kitaab laga alifo ama in muxaadaro laga galo marka cilmiga inuu batay maahee culammadu waxay yidhaahdeen yani marka hadalkii baa batay laakiin cilmigu inuu batay macnaheedu ma aha yani salafkii cilmi badnaa mawduuca risaaladu ku saabsan tahay waa caqiidada ictiqaadku aad buu muhiim u yahay waxayna culammadu ka cabiri jireen alfiqhu alakbar marka altawxiid waa la yidhaahdaa alictiqaad waa la yidhaahdaa almuctaqad waa la yidhaahdaa alsunna waa la yidhaahdaa alfiqhu alakbar waa la yidhahdaa yani fiqhiga weynaanshaha badan man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ka ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa alfiqhu fi ddiin maanta dad fara badan waxaa u soo degdegaysa in looga jeedo yani fiqhu alfuruuc axkaamta camaliga in la barto ayaa xadiidka tafsiirkiisa marka la sheegaayo laga yaabaa inay u soo degdegto dad fara badan laakiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen alfiqh fi ddiin waxaa laga tilmaamayaa diin kulluh diintoo dhan baa loo jeeda hadday tahay axkaamtii camaliga ahayd hadday tahay axkaamta ictiqaadiga ah hadday tahay akhlaaqda iyo sulukiyaadka yani dhammaan diintoo dhami waxay soo gudagelaysaa yani waxaway fi ddiin oo halkay ka cabireen culammada qaarkood alfiqhu lakbar oo yidhahdeen fiqhigu waa fiqhaan waa fiqhu lasghar iyo alfiqhu alakbar fiqhu lasghar waxay u jeedaan axkaamta camaliga ah ee furuucda la yidhaahdo alfiqhu lakbarna waxaa loo jeedaa ictiqaadka ayaa loo jeedaa alcaqiida taasaa loo jeedaa cilmiga caqiidadu waa ka muhiimsan yahay culumta kale waayo waxay culammadu yidhaahdeen sharafu alcilmi bisharafi almacluum sharafta cilmigu ka la aqoonsanayo sharaftiisay ku xidhantay cilmigan maadaama lagu aqoonsanayo ilaahay yani wuxuu noqonayaa ashraf alculuum ayuu noqonaya ictiqaadka in loo cilmi yeesho waa layna amray faclam annahu laa ilaaha ila allah yacnii ogow yacni mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane sidaa ogow waa amar layna amraayo caqiidadii in loo cilmi yeesho layna amrayo dadka caamada waxaa ku filan mujmalaat in loo laqimo ayaa ku filan laakiin alabatulcilmiga waxay u sii baahan yihiin tafsiilan inay u bartaan ayay u baahan yihiin waxaanay taasi ka caawinaysaa hadhow shubuhaadkii siduu u radinayo ama siduu isaga ilaalinayo waayo cilmiga tafsiiliga uu gudagelayaa wuxuu keensanayaa inuu waxyaalo badan la kulmo firqo waliba waxay ku baydhay iyo wixii ay ku tagtay haddii aanu garanayn iyo wax lagaga jawaabayo dee waxaa dhici karta rubama inuu marka isaguba iska aqbalo inuu iska qaataa dhici karta ya dadkii kalena kama badbaadin karo lianna faaqida shay laa yuctiih waayo ka shay isaguba waayey dee ma bixin karo marba isagu haddaanu markaa aanu garanayn dee cidna uma faa'iidayn karo kama badbaadin karo saas aawadeed aad yo aad waxaa loogu baahan yahay cilmiga ictiqaadka in loo aqoon yeeshaa loo baahan yahay kuma filla aalibulcilmiga mujmalaat inuu ku kaaftoomaa kuma fiicna ee waa inuu tafsiilan marka u bartaa oo ugu aqoon yeeshaa sidaas ayaa aad iyo aad yani marka u muhiima firqo walba iyo koox waliba waxay ku baydhay waa inuu ogaadaa si uu marka waxa isaga ilaaliyo caraftu shara laa lishari walakin litawaqiih waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiih dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maxaa firqa laga sheegayaa oo marka waxa weeye firaqi waaba inqiraaday qaar baa odhanaya hadda waxba kama baaqi aha firaqii hore qadiimka ahaa wax hadda ka soo hadhay ma jiraan marka maa layska daayo ahlucilmiga waxay yidhaahdeen yani markaa taasi sax maaha in waxa weeye firaqii la bartaa iyo qolo wali waxay ku baydhay aad iyo aad bay muhim u firaqii waa inqiraadeenoo ma jiraanna sax ma aha yani firaqii waa baaqi waa jiraan qaarkood sidoodii bay baaqi u yihiin qaarkoodna iyanay sidoodiiba baaqi u ahaane yani marka afkaartoodii waa baaqi kutubahay ku sugan tahay waxaa dhici karta culumta inay dhex gashay qaar ictiqaadsan wax ka mida marka ictiqaadaadkoodiina waa baaqi qaarna sidoodii iyagoo dhammaystiran bal ee laga yaabo inay ka sii kordheen ayay baaqi yihiin marka firaqii inay inqiraadeen sax maaha marka firaq ma jiro qof kaleh ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa wuxuu ka warramay cilmigiis ya in isagu aanu ogeyn ayay markaa sheegayse waanu garanayn laakiin waxa weeye nafyigiisu waa nafyu cilmi ogaalkiisu ka nafyey laakiin waaqic ahaan markaysaga waa jiraan oo waa baaqi ta kale afkaartu kuma dhimato ciddii qabtay inay dhimato saas aawadeed shubahaadkoodii waa jiraan yacni firaquna waxbay kala iqtibaasaan oo kala qaataan oo firqaba waxa laga yaaba firqa inay wax ka sii qaadata a ah, suuragal ah saas aawadeed aad iyo aad waxaa u muhiima in loo aqoon yeesho waxay ku baydheen iyo marka e, siday baatilka u tahay iyo waxyaalaha ay deliishanaya inaan daliil u ahayn waa in loo aqoon yeeshaa oo la gartaa walitastabiina sabiilu lmujrimiin waddada mujrimiintu inay caddaataa waa mid waxa weeye marka maqaasidda shareecada ka mid a ah. waa shay maqsuud ah oo la rabo ya yacani waddada mujrimiintu inay caddaato waa arrin markaysaa marka aad iyo aad u muhiim ah siraatumustaqiimka iyo waddada kale waa in la kala gartaa wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh wala tattabicu subla fatafaraqa bikum can sabiilih marka haddii aanu waddadii saxda ahayd iyo waddada baatilka aanu ruuxu kala garanayn waxaa dhici karta waddadii baatilka inuu qaado isagoo moodaaya waddadii saxda ahayd inay tahay ayaa dhici karta marka in loo aqoon yeesha aad yo aad bay muhim u tahay risaalada waxaa qoray abu ibraahim ismaaciil ibnu yaxya almuzani waa tilmiidu limaam ashaafici imaam shaafici ardaydiisii ayuu ka mid ahaa waana raggii cilmiga ka xambaaray ayuu markaa ka mid yihi marka waxa uu ahaa yani saaxibu alimaam ashaafici wa tilmiiduh weeye waxa uu dhashay boqolyohanyotoddobaatankii hijiriga ayuu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo afariyo lixdankii hijiriga ayuu sagaal iyo sideetan sano ayuu noolaa culamo badan baanu eh, mucaasir la ahaa oo waxa weeye wakhti la noolaa hadday masar gudaheeda tahay iyo haddii masar eh, dhulka ka baxsan ay tahay mid walba culamo badan baa ku noolaa oo a'immo waaweyn oo a'immatulfiqhi ah oo a'immatulxadiis ah oo imaamiyaalkii waaweyne ah ha yeeshee culammada isagu la kulmay cilmiga ka qaatay ma badnayn waxaa aad u laazimay alimaam shaafici maxamed ibnu idriis ayuu aad iyo aad u laazimay cilmigana ka xambaaray waxaa kaloo ka mida ah culammadu cilmiga ka qaatay nucaym ibnu xamaad alkhusaaci baa ka mid ah, a oo isaguna imaam fi sunna ahaa oo aad yo aad ictiqaadka saxiixa ugu dadaali jiray mashaayikhdii bukhaarina ka mid ahaa musanina wuxuu u noqday sheikh asbaq ibnu culamo mutacadidu cilmiga ka qaatay wuxuu se ugu badnaa mulaasamada uu imaamu shaafici raximah llaahu u laazimay isagana waxaa cilmiga ka qaatay arday badan iyo culamo badan baa ka qaatay waxaa odhanayaa subki musani waxaa ka qaatay cilmiga khalaa'iq yani fara badan oo culammada khuraasaan ka mida iyo ciraaq iyo shaam iska daa masaroo keliye xataa beledada kale culammadii joogtay cilmiga aad bay uga xambaareen oo uga qaateen cidda cilmiga ka qaadatay waxaa ka mida ibnu khusayma imaam ala'imma maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ayaa ka mida oo kitaabka saxiixa la yidhaahdo leh iyo kutubo kaleba sida kitaab tawxiid iyo kutubo kaleba leh waxaa ka mida taxaawi taxaawi weliba wuxuu ahaa abti walaashii baa dhashay cilmigana markii hore wuxuu kala kulmay abtigii ayuu ka qaatay oo kala kulmay markii dambe laakiin wuxuu noqday taxaawi xanafi ayuu noqday ha yeeshee tacasub markaa ma samayn oo xanafiye uma tacasubayn imaam abi xaniifa mid u tacasubayey ma ahayn ee wuxuu ahaa markaa mid itibaaca aad ugu dadaalaya ayuu ahaa itibaaca mid aad ugu dadaalaya ayuu ahaa mar baa waxaa layihi masala la weydiiyey markaasuu taxaawi masaladii ka jawaabay markaasaa la yidhi imaam abi xaniifa sidan odhan maayo marka oo wax kastoo abuxaniifa yidhahdo miyaan anigu idhahdaa buu yidhi taxaawi baa ku jawaabaya wax kastoo abuxaniifa yidhaahdo miyaan anigu idhaahdaa yani waxa weeye mid muqallida ama qabiya mooye wax kale ma tihid buui yani shay kastoo abuxaniifa marka uu yidhaahdo mid yidhaahda ma ihi waxaa laga arkayaa siduu tacasub uga marnaa taxaawi waxaa laga arkayaa shuruuxaadkiisa laga arkaya waayo axaadiista marka waa sharxay wa sharxu macaani alaahaar iyo sharxu mushkil ilaathaar ayuu marka waxa labadaba qoray wuxuu sharxaya axaadiistii nebiga calayhi asalaatu wasalaam ayuu sharxaya sida uu sharxaayo tacasub kama muuqdo labada kitaab ee marka waxa sharxu macaani alaahaar iyo sharxu mushkil ilaathaar mushkil aathaar keliyana waa laga dhiga cunwaanka kitaabka oo marba sibaa loo soo naqliyaa in sharax lagu daro iyo inaan lagu darin sida uu siduu u kulminaayo siduu u sharxaayo tacasub uu xanafiye u tacasubaya kama muuqato ya waxaana laga soo naqli inuu yihi laa yuqallidu ilaa habi cid ma qallita mooyaane mid nacasa mooyaane cid kale eh, mid kale cid ma qallito eh, ciddaa cilmiga ka qaadatay waxaa ka mid ah abu yaxya zakariya ibnu yaxya saaji ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah, ibnu cadiy aljurjaani ayaa ka mid a ah, waxaa ka mid a ibnu abi xaatim alraazi ayaa ka mida culamo badan ayaa cilmiga ka qaatay ahlucilmigu aad bay u ammaaneen sheikhan eh, muzani ismaaciil ibnu yaxya almuzani waxaa lagu ammaanay yani waxa weeye cilmi iyo cibaado iyo fadli iyo zuhdi iyo xalaal miirad ayaa aad iyo aad loogu ammaanay waxau ahaa baa markaa zaahid adduunyada ka zaahiday waxau ahaa mid markaa warac iyo xalaal miirad badan ayuu ahaa inuu marka aad u xalaal miiranayey adduunyada ka zaahidayo daraaddeed yacnii isagoo eh, maqaamkaas sare taagan haddana wax qadaa la yidhaha ma qaban shaga xukuumadeed ama qadaa inuu qaadi iyo wax la ma noqon waxyaalaha ma qaban waa iska ilaalinayey marka wuxuu ahaa yacni mid markaa zaahida buu ahaa adduunyada ka zaahiday xalaal miirad badan waxau ahaa eh, mid cibaado badan aad iyo aad baa cibaadadiisu u badnayd siduu markaa ugu dadaalayo cibaadada iyo salaada yani marka iyo jamaacada siduu ugu dadaalaya aad iyo aad bay badnay waxaa lasoo naqliyaa mar baa salaad cishe dhaaftay baa layidhi yani jamaci baa dhaafay salaaddii cishe ayaa laga hor oo laga baxay waxaa laga soo raraa habeenkii inuu tukaday shan iyo labaatan goor salaadii cishe inuu tukaday aduu ijtihaadkiisa inuu saa sameeyey maadaama xadiiska ay ku soo yani salaada jamaaca lagu tukadaa tafdulu salaata alfadi bihaiina daraja wa fii riwaayatin yani sala riwaaya kalena waxa ku so aroortay toddobayabaatan marka waxaa la soo naqliyaa shan iyo labaatan goor salaaddii cishe inuu tukaday kama hadlayno mas'alada sawaabkeedu ma saasaa oo caynkaa in la sameeya ma saxbaa mise ma aha laakiin waxaynu u jeednaa ijtihaadkiisa uu jamaacada ku dadaalayay ku tusinaysa uu ku dadaaliyo iyadoo axaadiista ay ku soo aroortay inaan salaada laba goor la soo celin eh, laakiin niyat ayaan lagu soo celin karin biniyat alfariida laakiin cala sabiili tanaful haddii waxa weeye jamac tukanayo kale markaa uu arko yani sunanimu ula tukan karaa sida axaadiista ku soo aroortay saas yadaa weeye calaa kulli xaal cibaadada aad buu u cibaado badnaa aad baanu cibaadada ugu dadaali jiray waxaa laga sheegay shiikhii la odhan jiray abu saciid ibnu sukari inuu yidhi ra'aytu almusaniya wamaa ra'aytu acbada lilaahi minh musani waa arkay ruux ilaahay uga cibaado badan ma arag cibaadada oo allah caabudaayo ruux ka badsaday ma arag walaa atqana lilfiqhi minhu cilmiga fiqigana cid uga sugis badan ma arag buuri waxay tilmaamaysaa siduu u cibaado badnaa ee markaa culammadu ay ugu qireen fiqiga wuxuu waxau odhanayaa dahabi kaana ra'san fi lfiqhi fiqiga wuxuu ku ahaa madax yani madax buu ku ahaa yani mid ku horeeya ibnu jawsi waxau yidhi kaana faqiihan xaadiqa faqiih xariifa buu ahaa oo aad yo aad fiqiga ugu xariifa ayuu ahaa shiikhiisaaba u qiray baa layidhi latudrikanna zamaana takunu aqyasa ahli dalika azamaan waxaad haleeli doontaa wakhti haddii aad yani noolaato aad noqonayso ka qiyaaska ugu yaqaana zamaankaas ya oo bimacnaa waxa weye fiqiga iyo qiyaaska yani ugu aqoonta badan ayaad noqon doontaa buuri waxay ku tusinaysaa inuu markaa uga markhaati kacay yani markaa fiqiga iyo qiyaaska inuu aad u yaqaano uga markhaati kacay waxa uu ahaa mid waxa weye munaadaradiisa iyo dooddiisu ay xoog badan tahy oo imaam shaafici wuxuu ku yidhi low naadarta shayطaana laafhamta cid kale iska daaya haddaad shaytaan la doodi lahayd buuhi waad ku aamusiin lahayd lafdi kale waxaa loo soo naqliyaa low naadara ashaytaana laqataca inuu shaafici ku yidhi hadduu shaytaanka la doodi lahaa yani waa ku aamusiin lahaa xujadiisa waa goyn lahaa bimacnaa hadal ma soo celin kareen marka qawiya alxuja ayuu ahaa cibaadadana aad buu u cibaado badnaa dhaqankiisa waxaa ka mid ahayd baa la yidhi inuu markaa dadka dhintay maydho isagoo rabbi ugu dhowaanaya maydhista uu maydhaayo ugama jeedin inuu ujro ku qaatiyo wax la mida dahabi wuxuu odhanaya kaana yughasilu lmawta tacabudan waxtisaaban dadka dhintay buu maydhi jiray dhowaansho uu rabbi ugu dhowaanaayo uu ajar kaga doonayo daraaddeed waxaanuu yidhi tacaanaytu ghasla almawta liyariqa qalbii fa saara liya caada wuxuu yidhi waxaan isku kallifay inaan dadka dhintay maydho si uu qalbigaygu u jilco markii dambena waxay ii noqotay buu yidhi caado ayay noqotay xagga axaadiista culammadu waxay yidhahdeen wuxuaa siqatan fi alxadiis yani siqu ahaa waa lagu kalsoonaa ha yeeshee axaadiista uu soo wariyey waa yarayd oo wuxuaa qaliila riwaaya ayuu ahaa musanafaad iyo kutubo ayuu qoray kutubaha uu qoray waxaa ka mida risaaladan ayaa ka mida sabab baynay lahayd waynu arki doonnaa insha allah kutubo kale waa leeyahay oo uu alifay musanafaad kale ayuu markaa leeyahay oo kutubo mutacadida ayuu alifay oo qoray kutubta uu qoray waxaa ka mida ah kitaab la yidhahdo axkaam alqur'aan waxaa ka mida ah kitaab la yidhahdo alamru wannahyu cala macna ashaafici waxaa ka mida ah kitaab layaha altarghiib fi alcilm waxaa ka mida aljaamicu alkabiir kutubaha qaarkood magacyadooda la sheegay laakiin hadda markaa lama hayo aljaamicu asahiir mid kaloo la yidhahdo ka mid a waxaa ka mida kitaabka la yidhahdo almabsuud fi lfuruuc kitaab la yidhahda ka mida waxaa ka mida kitaab la yidhahdo almukhtasar kabiir waxaa ka mida kitab lah mukhtasar mukhtasar oo kan dambe mukhtasar mukhtasar la yidhaahdo waa ka caanbaxay caankee la yaqaan wey mukhtasaru musani ku caanbaxay weeyaan kutubaha u alife waxaa ka mida ifsaad taqliid yani taqliidku inaanu sax ahayn ayuu kitaab ka alifay oo aimmadu dee taqliidka waa ka digayeen in taqliid indhala la yska qaato oo la yidhaahdo wax kale imari maayaan imaamkaasi wuxuu yidhi ama hebel wuxuu yidhi ama marka shiikhaasi wuxuu yidhi mooyaane wax kalaan maqlayaaba ma jiro culammadu aad iyo aad bay uga digi jireen musani mukhtasarka markuu allifay muqadimadiisa wuxuu ku sheegayaa waxaan ku soo ururiyey buu odhanayaa cilmigii shaafici si aan dadka ugu soo dhoweeyo iyadoo lala qabo inuu markaa shaafici dadka ogeysiiyey reebista uu dadka ka reebaayo inay isaga qallitaan hadda kitaabkii mukhtasarku saas awalkiisa ku odhanaya ya mukhtasarkuna yani wuxuu markaa soo ikhtisaarinayaa yani cilmigii shaafici buu markaa mukhtasar u yahay buu ku tilmaamaya bimacnaa waxa umka ku yaalla khulaasadiisu mukhtasarka ay ku sugan tahay saas aawoodee kutubaha dambe ee fiqiga shaaficiye laga alifaa waxay daba joogaan marka isaga ayay daba joogaan qaar tacliiqiya qaar sharxa qaar waxa weeye marka khulaasadiisa marka oo basisan sheega iyo qaar sharax caadiyaba markaysa marka waxa sharxa iyo qaar tacaaliiqu sameeyaba haddama aragta marka wuxuu ka mid yahay marka shaafici laga yimaado cidda ku soo xigtee lasii marayaa shaaficiyo waa muani muani weeye isagana waa kaa taqliidka ka digaya waa ka saa imaam shaafici ma aha ra'yi kasto uu yidhaahdo inuu musani iska wada qaadan jiray ee wuxuu lahaa ijtihaadaad saas aawadee masaa'il buu ku khilaafay imaamu shaafici mutacadida ay ka mid tahay najaasat alkhamri yacnii imaamu shaafici iyo jamaahiirta a'immaduba waxay qabaan khamrigu inuu nijaas yahay laakiin musani waa khilaafay wuxuu ihi markaa najaasadiisa daliil uma hayna buuhi inuu nijaaso cayntiisu nijaas tahay oo in layska maydhaa ay waajib tahay sidaa inuu yahay daliil uma hayno rijsiga waxaa looga jeedaa najaasa macnawiya ayaa looga jeedaa oo sida sanamkaba najaasadiisu macnawiye u tahay ayaa khamrigana najaasadiisu macnawiya u tahay inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan marka rijsinimada waxaa loo jeedaa najaasa macnawiya marka a'immadu saasay ahaayeen qaar marka taqliidka aan marka waxa boorin taqliid ka digay imaam walbana waxaa la helayaa yani marka hadal uu kaga digaayo taqliidka cibaaradii marka musani waxay ahayd ikhtasartu hada alkitaaba min cilmi muxamed bni idriis ashaaficiyi raximah allah wa min macnaa qowlihi liuqaribahu cala man araadahu maca iclaamihi nahyahu can taqliidihi wa taqliidi hayrihi liyandura fiihi lidiinihi wayaxtaata fiihi linafsih yani hadalku awalkiisa ku odhanaya waa saas kitaabka mukhtasarkana culammadu aad bay u ammaaneen aad yo aad ayay u ammaaneen ilaa bayhaqi ka yidhi laa aclamu kitaaban sunnifa fi lislaami acdama nafcan wa acama barakatan wa aksara samaratan min kitaabihi bayhaqi baa odhanaya ma ogi kitaab islaamnimada lagu qoray oo lagu sannifay oo laga qoray oo ka weyn xagga markaa nafciga iyo waxtarka ka caamnimo badan xagga barakada ee ka fara badan xagga midhaha iyo faa'iidada kitaabka muzani wa kayfa laa yakuunu kadalika waictiqaaduhu fii diini illaahi tacaala uma ijtihaaduhu fii cibaadati illaahi tacaala uma fii jamci hada alkitaab oo sidaanu saa u noqonayn iyadoo yani uu diintii ilaahay u ictiqaadsan yahay mar labaadkana cibaadadii ilaahay uu ku dadaalayo mar saddexaadkana uu ku dadaalay kitaabkan jamcintiisa sheekha caalimka ayuu ku dadaalay marka musanafaad badan ayuu leeyahay haalibka waxyaalahaaynu ku soo naqlinay tarjamada waxaynu ka soo naqlinay tarjamada uu tarjameeyey sheekhii la odhan jiray jamaal cazuun oo kitaabka taxqiijiyey muqadimada hadalka uu ku sheegee sheikha ugu tarjameeyey ayaa waxaynu tarjamada ka sheegnay haalibkeedu ay ku sugantahy muzani waxaa loo nisbaynayaa qabiil la yidhahdo musayna la yidhaahdo oo carabta cadnaaniyiinta ka mid a ah ayaa loo nisbaynaya marka qabiilkiisaa musayna la odhan jiray saasaa musani loo yidhi waana qabiil cadnaaniyiinta ka mid a ah, carabta cadnaaniyiinta risaaladani waxay lahayd sabab dadka qaarkood baa waxay wax ka sheegeen caqiidada musani bay wax ka sheegeen ku tidhi kuteen baa wax lagaga sheegay markaasaa dabeed warkaas ayaa loo qoray siuu caqiidadiisa u caddeeyo ayaa loo qoray oo markaa ardaydiisii qaarkood u qoreen oo sheikha la yidhaahdo caliy bnu cabdillaahi alxulwaani waxa uu yidhi annagoo taraabulis ku sugan ayaa aniga iyo saaxiibba ii sugnaaday waxaannu isla soo qaadnay sunnada bee ictiqaadka saxan riwaayo kalena waxay sheegaysaa waxaanu soo qaadnay culammada culammadii markaanu soo qaadnay sida maalik iyo shaafici iyo aimadii la midka ahaa ayaa markii dambe waxaa la soo qaaday muzani markaasaa nin baa caariday oo yidhi markaa leysa min jumlat alculamaa muzani culammada kama mid ahaa yacni culammada ahlu sunnaha kuma jiro waxaanu ku nidhi waayo wuxuu yidhi wuxuu ka hadlaa qadarka oo bimacnaa sidii saxda ahayd qadarka wax ugama sheego ee si ka duwan buu uga hadlaa waxaanu ku doodaa qiyaas iyo nadar ayuu ku doodaan marka arrinkii baa namruga gelaysay buuri waxaannu jeclaysannay inaannu ogaanno xaqiiqada arrinka markaasaan waxaan u qoray kitaab ama risaalaan u qoray aan weydiinayno inuu noo sharxo ictiqaadkiisa uu ka ictiqaadsan yahay qadarka iyo irjaaga iyo sunnada iyo bacsiga iyo nushuurka iyo mawaasiinta iyo jidka siraad iyo aragga ilaahay la arkaayo maalinta qiyaame mu'miniintu ay arkayaan yacni umuurahaas inuu markaa wax ka qoro ayaanu markaa ka dalabnay umuurahaas inuu wax ka qoro ayaanu ka dalabnay waxay dooneen xaqiiqada arrinka inay gaadhaan qofkuna isagu inuu isdaafaco caqiidadiisa caddeeyo baa ugu fiican wixii markaa waxa weeye ictiqaad baatile loo nisbeeyana inuu iska beri yeelo ayaa fiican ou uu markaa caddeeyo dee tuhmada baatilada ah inuu iska reebo waa fiican tahay iyadoo ictiqaad aynay ku saabsanayn waatuu nebigu yidhi sala allahu aley wasalam inahaa safiya yanii isagoo ictikaafkii ku jira ayuu wuxuu doonaya xaaskiisii inuu sii dhoweeyo laba saxaabi baa ku soo baxay iyadoo nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadhan goor habeena uu la sii socdo xagga masjidka ay ka yimaadeen markaasay degdegeen markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam innahaa safiya safiya weeye markaasay subxaana allah markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam baqay in shaytaanku qalbigeenna ku tuuro shay ama shar ku tuuro ayaa ka baqay waxay culammadu ka qaataan tuhmada hadday tuhma baatila tahay ruuxu inuu iska reebo ya yani waxa weeye taas yada ah ayaa waxa weeye culammadu ay ka qaataan marka inay iska daafacaan iyagoo aan cilmi u lahayn oo cidi ay leedahay waxbaanu ka maqallay kayta wa kayta isagoo wax sheegaya inay markaa yidhaahdaan yacni waxaasi ma jiraan oo iyagu iska daafacaan waxay ka doorbideen inay isaga weydiiyaan oo yidhahdaan caqiidadaada sharax oo caddee waxyaalahaasoo dhan waxaad ka qabto yacni markaa caddee markaasay dabeedna markaa warqaddiisaa ugu soo qoreen isaguna markaa taasu ka jawaabeen waxaana culammada qaarkood ay sheegeen laba shay baa kala jira qofku waxaanu markaa odhan ama samayn ama aan ku sugnayn in lagu masabido taas yadaa inuu iska reebaa waa fiicanta waxna waa cay mujarado isaga la caayey yani daalim baa tahay faasiq baa tahay jaahil baa tahay iyo wax la mida waxay yidhahdeen culammadu ashyaadaasoo kale in laskaga aamusaa fiican si aanu qofku ugu dhicin taskiyadii baailka ahayd yani taskiyadii madmuumka ahayd si ugu dhicin falaa tuzakuu anfusakum haddii la yidhaahdo yani jaahil baa tahay ama daalim baa tahay ama faasiq baa tahay ama caasi baa tahay inuu yidhahdo ma ihi oo naftiisa uu nasaho uu yidhahdo markaa saalix baan ahay ama kaytaan ahay iyo wax la mida saayasaasaan ahay taasi ma fiicna bay yidhahdeen waayo allah wuxuu ihi falaa tuzakuu anfusakum waata laga sheego bacdu salaf in lagu yidhi waxaad tahay sidan iyo sidan hadal cay ah markaasu ma abcad maad fogayn markaad saa igu sheeg inaan markaa waxaw saa ahay ya markaa naftooda qaaraa nazihin bay ahaayeen laakiin arrinkii ku saabsan wax musabid ah oo isaga lagu masabidayo ama lagu hafrayo ta noocaasa inuu iska beri yeelo ayaa fiican ama u yidhahda arrinka noocaasi waa kadib inuu yidhahda ma jirto inuu caddeeyo haddii ictiqaadkiisa la masabido oo wax lagu masabido inuu caqiidadiisa caddeeyo ictiqaadkiisa aad yo aad bay markaa taasi u fiican tahay ahlucilmiguna waa samayn jireen sida imaamkani uu qoray ayaa aimo kaloo badan inta la itihaamay ay qoreen mamika ibnu jariir atabari waa la itihaamay caqiide xun baa lagu tuhmaystay waa kii alifay laba risaalo caqiidada ka qoray sariixu sunna iyo atabsiir ayuu labadaba qoray caqiidadiisu waxay ahayd caqiidatu ahli sunnati waljamaca aymo kaloo badan yagana marka waxaw sababo noocaasoo kale ah baa taaliifka caqiidada ay alifayaan ay markaa lahayd waxayna culammadu yidhaahdeen caqiidada lama qariyo caqiidada waa la shaaciyaa waa la caddeeyaa haddii caqiidadu kuu saxan tahay way ku markhaati kacayaan khalqigu hadday kaa qaldan tahayna waa kuu saxayaan ya marka taasaa iyo saa iyo saasaan ictiqaadsanahay bay waxay odhanayaan ictiqaadkaasi waa khalad sax ma aha waa ictiqaad qaldan waxay ku qaldan tahay adilada saa iyo saa iyo saasa saasay u caddaynayaan marka waxtar bay kuu tahay a sheekh maxamed bin cabdilwahaab ayaa ma risaale uu qorayey oo mukhaalifiintii isaga khilaafsanayd uu qorayey ayuu wuxuu odhanaya waxyaala batil waa tii lagu tumaystay wuxuu ku bilaabayaa inuu yidhaahdo ushhidullah allah ya waxaan markhaati gelinayaa ilaahay iyo waman xadara min almalaa'ika iyo ciddii soo xaadirtay ee malaa'igta ah iyo ciddii khalqiga ogaatay inaan ictiqaadsanahay sidaa sidaa sidaa sidaa sidaa waa taxaya ya waxay ku sugan tahay alrasaa'il alshahsiya majmuuca mu'alafaadkiisa marka la ururiyey qaybta rasaa'il shakhsiya ku saabsan ayay markaa ku sugantay marka aad iyo aad muhim waxa u ah ruux caqiidadiisa inuu caddeeyo khalqigu inay markhaati kacayaanna dee waa jirtaa ya adaanka waa ta laynoo sheegay cid kastoo maqashaa oo min xajarin wa shajar ya ama dhagax ama geed ah ama shay kale ah inuu aakhiro u markhaati kacayo inuu aakhiro u ictiqaadka in la caddeeya aad yo aad bay muhim u tahay aad yo aad ayay muhim u tahay itibaacan waa in lagu dadaalaa waxaa xusid mudan masaa'isha ictiqaadku kuma koobna risaalada waayo masaa'isha ictiqaadku waa badan yihiin masaa'il badan baa ictiqaad ah kutubo badanna waa laga qora waxaana caadada culammadu ku dareertay marba firaqu waxay ku baydhaan qolo kastoo soo baxdaaba waxay sunnada ku khilaaftay oo ay kaga baydhay in lagu daro ictiqaadka saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen oo shuraaxda kitaabkan sharxay qaarkoodna baraarujinayaan ictiqaadku masaa'il mucayana oo kooban inaynay ahayn masaaisha ictiqaadku waa badan yihiin shay kasta walow markaa mas'ala fiqhiyaba ha noqotee oo culammada ahlu sunnuhu si keliya ka maraan arrinkooda si ku istiqraaray cidi ay ku baydho waxay ku dari jireen culammadu caqiidaday ku dari jireen waana inoogu iman doontaa risaalada ashyaa badan oo camaliyaad ka mida ama akhlaaqiyaadka ka mida ama masaa'isha fiqiga ah ka mida iyadoo risaaladan lafteeda ay ku xusan tahay oo arki doonaan sida qasriga salaada la qasrinayo ay ka mid tahay ay ka mid tahay marka waxyaalo jihaadka u saabsan ay ka mid tahay akhlaaqiyaadka marka akhlaaqda aan bannaanay yani waxaweyan ay ka mid tahay kutubo badanoo kaleo ictiqaadka laga alifayna ashyaada iyo ashyaa kale waa koobsanayaan sida masx al khufayn sida khuruuj cala alaimma yani madaxda in lagu baxo sida labada khuf in la masaxo dad baa war ka keena hadda oo yidhaahda maxaa masaa'ishani waa masaa'il fiqi ee eh? loogu daraya caqiidada yani wuxuu u haystaa in waxa weeye masaa'isha fiqiga inan caqiidada soo gudageli karin cilmigu isku xidhxidhan yahay yani iimaankiina waa qowl iyo camal haddama aragta camalkii qalbigii iyo camalkii jawaarixduna waa isku xidhan yahay yani mas'ala fiqhiya oo lagu bayday hadday shicaar u noqoto ahlulbidac waxay markaa lagu daraa caqiidada lagu daraa ya saas aawadeed ibnu taymiya waa ku sheegaya kutubihiisa qaarkood sida sharxu alasbahaaniya wuxuu odhanayaa caadada ahlu sunnuhu waxay ku dareereen in waxaweeye masaa'isha firaqu ay ku baydheen in marka waxayan marka lagaga hadlo eh, ictiqaadka marka hore iimaanka ilaahay la rumaynaayo iyo maalinta aakhiro ilaa aakhirihii la sheego wax kastooo markaysaa markaa dadka ahlubidacee soo baxay ay ku baydhaanna in markaa lagu daro yani caqiidada lagu daro waa sababta culammada ahlu markay sheegayaan leeyihiin eh, furuuc mutakaasira hadduu markaa ku khilaafo shakhsigu sunnada ya hadda ku khilaafaya furuuc imaam shaatibi muxuu tilmaamaya qaacida kuliya hadduu ku khilaafo aw furuuc mutakaasira ama faracyo fara badan uu ku khilaafo sunnadii waa kaga baxaya wuxuu noqonaya ahlbidac yani mubtadic buu noqonaya yani furuucdaa biirtay ayuu wuxuu ku noqonayaa yani mubtadic ku noqonaya saas yadaa uu tilmaamaya saas aawadeed wuxuu odhanayaa maxamed baazmuul sharaxa uu kitaabkan ku sharxay waxaan arkay buu odhanayaa cid waxa weeye kitaabka waasitiyada mulxaq u samaysay buuri markaasay mulxaqa waxay ka dhigeen buu yidhi umuurta caqiidada ka midkee uu ka tegey kitaabkooda markaasay ashyaa kutubaha kale ay ka soo gureen bay ku dareen bacdulikhwa saa sameeyey buui laakiin wuxuu u haystaa kacaynkaa samaynayaa caqiidadu masaa'il mucayana oo kooban oo macduuda oo xadidan inay tahay mase aha wax kastoo cidda inxiraaftoo dariiqa saxda ah ka baydhay ay ku khilaaftay sunnada waxaa lagu daraa ictiqaadka lagu daraa saas aawodee waxay isku khilaafaysaa ashyaada lagu daraayo baabkan min casrin a casrin haddii dadku wada ogol yihiin oo wax khilaafsan markaa aan la ogayn caadadu waxay tahay inaan lagu darin faracaas aan lagu darin laakiin haddii yani markaa ay noqoto in la ogsoon yahay cid markaa waxaa khilaaftay xaalka noocaasa waa lagu daraa waayo farac furuucda ka mida laga yaabaa shicaaru inuu noqdo ahlu dalaal cid ahlubidaca marka ishcaar noqdo yani tacbiir naxwi haada buu sheegaya waxaan odhanaya aniga haddii laygu odhan lahaa maanta caqiide alif waxaan ku dari lahaa liiberalyadu inay marka waxaanyani eh, baatilo tahay iyo calmaaniyada iyo ashyaadaas yani marka faslu diin can idawla diintiiyo dowladda in la kala sooco yani waxa weeye inay baatil tahay caddayntaan caddaynayo waa ku dari lahaa waayo casriga waxaa ayaa marka arrinka noocaasoo kale in laga hadlo yani keensanaysa iyo ashyaa kaluu sheegay yani waxa weyaan alfiraq walaxzaab ayaan iyada lafteeda ku dari lahaa buu odhanaya yani saasuu odhanaya yani u fiirso caaisha radia allahu canha wa ardaaha gabadh baa u timi waxay weydiinaysaa gabadha caadada qabtaa maxay soonka u qallaynaysaa markay daahir noqoto oo salaadda u qallayn weyday caaisha markiiba maxay la soo boodday xadiiska saxiixa markiiba caaisha maxay ku tidhi axaruuriyatun anti ya mucaada markay su'aashaa weydiisay waxay ku tidhi inama khawaarij baa tahay masalada waxay weydiinaysaa masala fiqhiya caaisha maxay ku jawaabtay axaruuriyatun anti waana fi saxiix xadiiku inama khawaarij baa tahay waxay tidhi maya markaasay waxay tidhi kaana yusiibuna dalika fii cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam fakunaa nu'maru biqada'i asawmi walaa nu'maru biqada'i asalaa xaydku wuxuuna haleeli jiray wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa nala amri jiray soonka inaannu qallayno nalama amri jirin salaadda inaannu qallayno haddamaaragta marka waxay ku tusinaysaa mas'aladaa fiqhiga ah maadaama shicaara ayuu ahayd khawaarijta oo iyaga sidaa laga yaqaanay iyagu inay sidaa odhan jireen in la kala farqiyo ma aha arrin lagu suntaayo qofka markaa ku sugan ee sidoodii oo kale yidhaahda ina iyagii ka mid yahay yacnii caynkaasoo kale ayay markaa tilmaamaysa masaca alkhufayn waxaa keensaday waxay u noqotay shicaar bay u noqotay ahlu dalaal waa masale fiqhiya oo weliba rukhso ah aan laazim ahayn haddana maca daalik ahlu sunnaha caadadoodu waxay ku dareertay haaliban inay ku sheegaan fii kutub lictiqaad saas inay ku sheegaan bay ku dareertay waayo axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo mutawaatiro ah masxa alkhufayn ruuxa masalada sidaa u waadixoo kale khilaafaana masaa'il kalena waa khilaafayaa masaa'il kalena waa khilaafaya masaladanna shicaar waxay u noqotay ahlu dalaal ayay markaa shicaar iyo calaamad ay u noqotay markaa lagu yaqaano alkhuruuj cala ala'imma waa eg waa nusuusta ay diidayso waa masale fitan badan xambaarsan oo ummadda yani jamaacadeedii iyo midnimadeedii yani marka ay ku sugan tahay in la yidhaahdo madaxdii lagu bixi maayo in lagu baxaa ma bannaana albaabkii fitankana la xidhayo haddii la furana fitan fara badan baa ka imanaya ictiqaadkii ilaahay la rumaynaayey iyo arkaanuliimaankii iyo inay kaba mid ahaan laakiin maadaama wulaaddii ay ku saabsan tahay iyo madaxdii iyo ijtimaacii muslimiinta haddii la yidhaahdo bixitaanka lagu baxaa waa bannaan tahayna ay ka imanayso fitan fara badan iyo muslimiinta inay tafaraaruqaan iyo dhiigagu inay daataan iyo amnigii in la waayo iyo dimaagii inay sahlanaato yacni muxuu masaa'ib fara badan ay xambaarsan tahay ayaa albaabka noocaasa la xidhay waa jiraan wakhtigii hore cid ku simbiririxatay waa jirtaa laakiin culammadu waxay yidhaahdeen sida ibnu taymiyaba ka cabbiray ciddii salafka ka mid ee arrinka noocaasa ku simbiriray xatay axaadiista mawduucan diidaysaa may soo gaadhin ama ha soo gaadhee agtooda kamay sugnaan amaba way ta'awuleen qaarkood oo ta'awul bay arrinka noocan oo kale a ah ku sameeyeen qaar baaba mooday dee inay mansuukho tahay oo yidhi axaadiistaasi waa mansuukho saxna maaha inay mansuukho tahay hadda maaragta marka waxaynu ugu tegi doonaa calaa kulli xaal mawdiceeda ayaynu ugu tegi doonaa maanta waxaan ku talagalay muqadimadaas baan ku talagalay inaan ku kaaftoonno wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk